قلبي قلبي دموع si wax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaad labada kun saddex qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah duqeymo dagaal toos ah oo ka socda maalintii sagaalaad magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ayaa sii kordhay waxaana soo taraya baaqyada loo jeedinaya dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya sidoo kale wararka waxaadbarnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada maamulka jubbaland iyo kooxda al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaan u dhow deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo maalin dhoweed laga saaray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab sidoo kale taliska ciidamada militariga qaybta ee degmada marke ee gobolka shabeelada hoose ayaa waxa ay sheegeen in marnaba la aqbali doonin dadka amni darrada ka wada magaaladaasi sidoo kale ciidamada dawladda ayaa waxay baaritaano ka wadaan deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug halkaasi oo laga saaray maleeshiyada kooxda al-shabaab iyo xubinta kalmaan ayaa barnaamijka ka qayb ka ah waa mar kale iyo falaqaynta wararka

ahayda dunyadu mugdi lagu hallaabo mahadhooyin badano welihi dadku dadku ayda magansado marbay lagu hallaabo mahadhooyin badano

miro kii qarni waliba siduu maaha casri waliba mari lagu fakraayo muruq inuu ku saxanta waxaa bara mushkilaadaha maskax lagu furfuraayo muruq inuu ku saxanta waxaa bara mushkiiladamusiibadu adduunyada iyadaa u macallinaa kenya ama sibadh yadaau macalina taariikhdu waa mudan waa maraxa admiga waa maraxa admiga taariikhdu waa mudan waa maraxa admiga waa maraxa iyadu dadkutida muwashiga isagoo mariya aqoon mudug uu ahaan jiray marbay ahayd adduunyadu dadku sida muwashiga isagoo mariya aqoon mudug heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falanqeynta wararka haddaan eegno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa maalintii sagaalaad ka socda dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada somalilan dagaalkaasi ayaa wuxuu galay maalintiisa sagaalaad waxaana ka dhashay khasaaro tiro badan oo soo gaaray dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaaladaasi xalifiidkii duqeynta soo bilaabatay ayaa ilaa hadda ka socota magaalada laasxaanood waxaana duleedka magaaladaasi ka socda dagaal kale oo toos ah u dhaxeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka dadka shacabka ayaa inta badan ka barakacay magaalada waxaana la maqlayaa jugta culus sida ay sheegeen goobjoogayaasha ciidamada somalilan ayaa hub culus u adeegsanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoona wararka ay sheegayaan in magaaladaasi guud ahaan buu istaagay adeega caafimaadka ee maalmihii dambe ka jiray magaaladaasi kadib duqeymaha oo sii xoogeystay sidoo kale goobjoogayaasha ayaa waxay sheegeen in xaaladda magaalada ay tahay mid adag iyadoona qayladhaan xoogan ay muujinayaan dadka shacabka ee ku harsan magaaladaasi xukuumadda somalilan ayaa dhowr mar waxay ku baaqday xabad joojin bilaa shuruud la ah laakiin xukuumadda waxay sheegtay in xabajoojintaasi ay ka dhaqangeli leedahay ismada ku dhaqan sooli iyo sanag ee fadhigoodu yahay magaalada laasxanood ee xarunta gobolka sool somalilan ayaa sidoo kale eedeyn u jeedisay dad markaasi gabaad ka dhiganaya shacabka ku dhaqan magaalada laasxanood islamarkaana qallaaso ka wada magaaladaasi dhanka kalena ismada waxa ay sheegeen in xabadda aysan joogsan doonin ilaa ciidamada somalilan ay ka tagayaan deegaan lagu magacaabo oog kaasi oo qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool dagaalka ayaa maalintii si sagaalaad galay waxaana sii adkaanaysa xaaladda magaalada laasxaanood waxgaradka ismada iyo xubnaha beesha caalamka iyo guud ahaanba dowladda federaalka soomaaliya ayaa baaq wadajira ah u diray xubnaha halkaasi ku dagaalamaya waxayna ugu baaqeen in si deg dega ah loo joojiyo colaada ka socota magaalada laasxanood oo toddobaadkii labaad sii gashay si kastaba ha ahaatee labada dhinac ayaa ilaayo haatan wax natiijaha ka gaarin dagaalka ka socda magaalada laasxanood waxaana sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi haddaan eegno gobolka jubada hoosena deegaan hoos yimaada deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku dagaalamay ciidamada maamulka jubbaland oo garab ka helaya kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawaco labada dhinac soo gaaray laakiin saraakiisha ciidamada maamul goboleedka jubbaland waxay sheegeen in guule ay ka gaareen islamarkaana halkaasi ay ku dileen xubno ka tirsanaa maleeshiyada kooxda al-shabaab ee weerarka ku qaaday ee deegaankaasi xaaladda ayaa hadda degan waxaana ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland oo isgarabsanaya ay wadaan baaritaano la xiriira ee dagaalka halkaasi ka dhacay wixii warar kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka barnaamijka falqaynta ayaad degeysanaysaan haddaan eegno degmada marka ee gobolka jubbada gobolka shabeellada hoose maalmihii lasoo dhaafay deegaanada hoos yimaada waxaa ka dhacay qallaas u dhexeeyay dadka deegaanka saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan ee gobolkaasi ku sugan ayaa iskugu tagay magaalada marka waxa ayna ka hadleen xaaladda guud ee amniga iyo la dagaalanka maleeshiyaadka kooxda al-shabaab saraakiisha ayaa sheegay in marnaba la aqbali doonin in degmada marka iyo deegaanada hoos yimaada laga abuuro qallaase amni ama markaasi isku dhacyo u dhexeeya dadka deegaanka saraakiisha iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba ayaa isku raacay in gacan bira lagu qabto cid kasta oo amni darro wadda islamarkaana iska horkeeni kara dadka deegaanka taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda guud ee amniga iyo sidoo kale go-aanada ay soo saareen waxaa shirkaa isugu yimid maamulka degmada iyo nawaaxiga degmada marko janaale buufow shalambood buulamareer iyo golweyn oo intaa waxay ka wada socdeen laamaha amniga saraakiisha ciidanka noocyadiisa kala duwan hadday ahaan lahaayeen kuwa ka socda militariga kuwa ka socda booliska iyo saraakiil oo iyagana ka socota nisa maamulka degmadan ugu gudoomiyaha maamulka degmada ugu horeeya shirka gudoominayay marka waxyaabaha markaa shirkaas lagu soo qaatay waxaa kamid ah amniga guud ee degmada iyo deegaanada degmada hoos imaada amnigaasoo loogu hadlayay hadee noqon laheeday falalka gurcan ee sameeyaan kooxdan argagixisada ee al-shabaab oo ilaa hadda dowladdu ay ku dhawaaqday in dagaal lagula jiro dagaalkaasna wuu sii socon doonaa hadduu ilaah idmo ilaa ilaahay guush uu ka keenayo guushana hadda barteed way muuqataa eh, waxaana rajaynayaa insha allah eh, qolooyinka argagixishada inay jabaan wayna jabayaan waxaa kaloo meesha amniga wax loogu hadlaya kamid aheeday waxyaabaha yaryaroo shaqaaqooyinka ah oo kuwa ay abuurayaan dad wax magarato ah oo raba in amniga xaggiisii ay ka sameeyaan carqaladeen taana go-aan waxaa laga soo qaatay oo wada jir ah oo maamulka degmada iyo saraakiisha dhammaantooda ay ka wada qaateen go-aankaasoo ah qofkii ama kooxdii isku dayda inay abuurto qalqalaaso amni daro ah qalalaaso amni daro ah in aan loogu harin meel walba uu tago iyo meel walba uu joogabo taana waxaa waaye go-aankeeda wuu cadyahay laakiin waxbaa noo muuqmuuqda haddaan nahay laamaha amniga gudoomiyaha degmadana isagana kheyr allah siiyo shaqadiis asoo gudanayo wuxuu halkan kusoo saaray bayaan ah laamaha amniga in ay amar cad u qabaan qof walba ama koox walba oo isku dayda in carqaladeen ay ku sameyso dhanka amniga in gacan biraa lagu qabto eedoo wada jira marka ugu dambeen waxaan rajeynayaa dadka degmada marka guud ahaan iyo gobolka shabeellaha hoose in ay ku riyaaqi doonaan eh, wixii falcelin ah oo laga sameeyo amniga waxa quseeya eh, intaas kadib waxaan ka codsanayaa shacabka meel alle meeshay joogaan oo deegaanada hadda aan soo sheegnay ah iyo degmada naftirkeedaba hadday arkaan falal carqalad ku ah amniga inay laamaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan ee ula soo xiriiraan inagana sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan wax ugu qabanina hadduu ilaa idmo waxaana rajaynayaa wada shaqayn wacan halkan bayaan waxaan kasoo jeedinayaa iyadana ah ama codsi ah anoo laii wakiistay inaan u hadlo meediyaha in maxkamadda ciidanka qalabka sida ay degmadan ka furato eh, xafiis oo lagu maxkamadeeyo dambiilaha geestaa dembiyada carqalada ku ah amniga kaasina wuxuu ahaa taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ka howlgasha degmada markay deegaanada hoos imaada isla markaana baaq u dirayay dadka qallasaha ka wada degmadaasi deegaanada hoos imaada weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka falaqeynta wararka falqaynta wararka qaybihii dambe ayaan isu soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay ilaahay wax lagu caasiyaa cirib ma yeeshaan cadaab bay u jiiddaan naflaha caadadii xumi caqli iyo caqiido iyo cilmiba niman ka cayrtoobay oo caama caamadhageedha haddana caalimnimo sheegtay cirkana bela ka soo tuudhay oo ciiddayada keentay oo cara ilaahay qaba caasha noo galay muddayna cadibeen ee hadda wiish la caarideey halgankaa carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyoonguushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii wararoodo dalkaageed walba aryaadhaha dhab iyo dheel iyo waxay doontaa ka naqate wixii aad shala diidda asaagaa laguma dayo weli kale leedhay walaaleedkiin doran deriska mungrong wararadoo dadkaagii aad hanaga dhex buuqine war waxaa kaloo la yidhi dirqi layskuma xakumo colaadina daawo ma leh ka wariyaan indhaha fidhiido meeleed kukoytika nagoy war waxaan kaloo maqli jiray sandulle bal waa kaa shacbigii kaa rugdoorsaday war waxaa kaloo la yidhi siyaasadii duntaa waa inay dhuxulo daacda axmedow waxaa kaloo la yidhi siyaasadu aabba ma leh naw annaga indhaha ha noo soo shidan odho dadkaagiaad war waxaa kaloo la yidhi haddaad awood ku fahanto u adkayso hurdala'aanta haddaad dembi samaynayso la'aad meel aan ilaahay lahayn haddaad cilmi ku faanto samayso indha ka wanaagsan kuwaaga haddaad hanti leedahay farxadda soo iibso haddaad xor u tahay naftaada geerida kala baxso wali waliikaleelaaray ilaahay hoobaas dhiibu ayte irje iyo dhuljeydhatiuquba aryaa madeeyow maxaad ka timiday aad war waxaa kaloo la yidhi dhegi sheeka kuma maqal dhaaya weli ma ay qaban ruux ka dhaartay wadartiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimadoo guul ku dhaata keligii war midnimadaada maahane orod xaafadiinnii qabo war maxaa la aadaa xurba maahane war nin yaabayaa wuxuu yidhi yaa waduud dunida maanta maxaa ka qaldan kii inka ahaa daacadnimo ayuu ka sheekaynayaa oo wuxuu sheeganayaa inuu daacad yahay tuuggii wuxuu sharrahayaa macnaha sharafta isagoo dhacay ummad dhan waxay lahaayeen dulmiwadihiina wuxuu ku andao ducoonaya duco iyo allabari isagoo dulmiyey dad kale oo xaqoodii duulsiinaya alla ilahay inaa arkaysaa shabaabadiin bay sheeganayaan war shabaabintay wax sheegayaan waxay ila yaab badnaayeen markay yidhaahdeen naftaad iyo maalkaaga ciddii kugu qabsata iska dhic war shiikh xasaan wuxuu yidhi muqdisho dulmigii iga soo gaaray taageerayaashii iiga fillaaday ahluqayr waaye aryaama naba sugidaa wacday war taageerayaasha xasaan ma dulmiyay ka difaaceen mase dulmiyay ku taageereen war shiikh xasaan jimcadi dhoweed wuxuu yidhi arrinta laasaca ano jimcada dambeaan ka hadli doonaa laakiin wixii qaaraan oo tolku igu soo qortaan waa iga diyaar wararodo dalkaageed warnimayow qabiir saadaaliye sheikh xasaan dagaalka lascaanood wuxuu ka dhihi doono wuxuu ku qiyaasay furriinka waxaa u sabab ah guurka dagaalna waxaa u sabab ah nabadda waar taa waa ognahay annaga waxba ha noo sheegini war meeshaad ka timi qabo war waxaan ku riyooday siyaasiga ugu daacadsanaa soomaalida oo ka hadlay dagaalka laascaanood wuxuuna yidhi dagaalka laascaanood wuxuu socdaa isbuuc dad badan baa ku dhintay kuwo kalena waa ku dhaawacmeen laascanood waa magaalo muhiim ah oo gobolka sool ku taalla hargeysana waa magaalo kale oo muhiim ah oo maroodijeex ku taalla midnimadan aan ka wada shaqayna walaalayaal war waxaasi siyaasina ma ahayn ordaod meeshaad ka timeed warwar ma haysiin wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti wuxuu yidhi xaaladda laascanood annaga shaqo kuma lihin dadka nugu eedaynaya inay ujeeddo kale ay leeyihiin wuxuuna warkiisa ku soo gebagabeeyey annaga waddamada jaarka ma faragelino waana garanaysaan ma aha war annaga jabuuti nooga warramin orod dadkaagaad war kalamanayaan gabyay dhegaysta gabayada burhaantale inaan dumar ku faalleeyo oon darteed u beegsado yartii calikamiin joogtay markaan gabarh sambuus u eg bartaa laygu soo ridaya foolcanuuni leeyay tixdan kugu ammaanayo adaan kuu sameeyey qof kale igama goosteene lugahaagan dhuudhuuban ee muduca aad moodo ha ku aadin meelaan dhowenyeysa kaa jebin warankoolow gabayada burhaanta oo dumarka ku ammaanaysood sheegayso foolcanuuniley miya war waxaa kaloo la nin waliba islaantiisa waa inuu ammaan tahay taydu waa udug haddaan odhan lahaa maantay iska abula inaan ahay dadkuwa waa ogsoon yahay bal maxaan idhaahdaa naflo way arkahayaan war waxba nagama kaa gelinoo ordoo meeshaad ka timaad abbawtan oo kale adugu maantoo dhan geedka dadka kala didwan warnimiyo lanka iskaabulnimba siin shaagiday ka daydayo magaalada kadaydayo magaalada meertaana war kalemaanay war ma haysiine eh. masiibada dalkeenna ka jirta eh. weli way rafanaysaa eh. maalin kastana foolxumadii aad ogeyd midka sii xun ayay rabaan inay sameeyaan warna warnamikii xoolaha xasuuqaaya waxaa laga malaysay inuu ma jiraanay saawax yihiin subax markii laga baxay allah u naxariistay sheekh mukhtaar cabdi xaamuud oo ahaa imaamka masjidka maqaamul ibraahim ee ku yaalla agagaarka jaayga degmada wada jir markii uu salaada dushiyey ayaa iridda loo istaagay halkiiyaana lagu dilay naxariistee sheekh mukhtaar cabdi xaamud ah. soddon sano ayuu imaam ahaabaa layidhi jamaacadii masaajidka ugu tujiyena ah. waxay sheegeen inuu duca dheer akhriyey dalka iyo dadkana uu u duceeyey jamaacada iyo waalidiintood iyo muslimkoo dhanna u duceeyey marka dadku saaka ka dujiye qaar ka mid ihi waxay dhaheen ah. xaqiiqo waxaa ah kuwii dilay inaysan muslin ahayn muslimiintuu u duceeyena aysan ka mid ahayn aryaadhaha sheekh mukhtaar cabdi xaamud allaha u naxariiste ciddii dishayaa ku naartege asaga iyo aabbihiis iyo ehelka horena khayraa lagu yiqiin wax khayraanna ilaah uga rajayhaynaa waa shiiq waana shahiide laakiin shirkii culummada go'aannadii ka soo baxay waxay sheegeen kuwaanu qawaariijaan xabbad dhaafayn inay yihiin waxaana kaloo toban joor laydiin sheegay cali iyo cusmaan kuwii dilay cid kalooy diin ku dhaafaayaan inaysan jirin oo cabdullow ma kuwii cali iyo cusmaan dilaa weli nool khawaariijta waa niman qariban qoom ehelunaara waa duul qur-aankaiyo sunnaha qaadacoo jaray waa duul qorshahoodu yahay dhig qurqurintiisi waa duul khasaaraha shacbiga qayiiboo jecele waa duul qofkii ay arkaan qala sidii neefe waa duul qatala hooyadood oon qudh bixinayne waa qaafiliin owdanoo qowl ilaah maqale qorta go'i un mooyee shabaab mala qaneecaade ar maqal oo adigu maka sugayda warnimayow khawaarij waana uma dhimana hadday wax maqlayaan hmm. balan shabshablana ku daynee codsi baan u dirayaaye hmm. kan la qaarijinayaa rabbi kuma aqadaye hmm. qoodhiinyaxare magaalada diiwaanada qadariyo geerida ku quustee naga daaya qaraxyada war adigu qudhaskaagu qodhaayo xidhada meeshaad ka tibi qabo warkalamaanay war ma haysaane madaxweyne xasan shiikhoo jaaliyadaha yurub talyaaniga kula hadlay wuxuu yidhi waxaa laysku raacay oo culummada adduunka iyo kuwa soomaaliduba caddeeyeen khawaarij inay yihiin nimankaani war taa iyaguba waa og yihiin madaxweynuhu ma ugu sii celcelinaya warwarka iga dhex gelina wuxuu yidhi shabaab waa dhallinyare yaan mar dambe magaca dhallinyaradeenna lagu sheegin war hadda kore banguura wuxuu yidhi magacii daayarteenna dembi baad ka dhigteenoo gudaha iyo debaddaba dulmi baad geliseen daacuf maad la baxdaan duumahayda dhammayse war warkayga dhexgelanina madaxweynuhu wuxuu yidhi hadda kabacdi kuwaas magacoodu waa khawaarije ha loogu roonaado war mar haddayba diinta islaamku khawaarij ku sheegtay in loogu roonaado xaq bay u leeyihiin wargooyin wakiilka midowda afrika ee soomaaliya oo maalin dhaweed isbitaalka xoogga dalka qayb cusuba laga furay khudbad ka jeediyey wuxuu yidhi kuwan waa hawaariij hawaariij hawaariij wixii kaloo ku sii dargaran maaye khawaariija lala dagaalama waa ahayd war madaxweyne xasan shiikh intuu jaaliyadda la hadlayey wuxuu kaloo yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir madaala hadda ka hor wuxuu yidhi hal doolar dalkaaga ku dhiso haddana waxaan idin leeyahay hal doolar dalkiinna ku difaacda hayahee hal doolar soo diyaariyo dalkaaga hooyo ku difaac hal doolar soo diyaariyo dalkaaga hooyo ku difaac mau yidhi waar cabdulla waxbaana annagaana difaacayna ordoo dalkaagii qabo war kalemaanay war ma haysiine magaalada jawhar maanta arrin la yaab laha ka dhacday laba nina maxkamad la soo saara lagu eedeeyey inay wiil yaro saqiira dileen kadibna maxkamaddii markay dhegaysatay xabsigaa lagu celiyay tiri kadibna wiilka la dilay ninkii dhalay ayaa inta qoray soo qaatay ayuu labadii nin maxkamadda ku hor dilay eh, eh, taasi waa gacantaa ku garoorsiiye wala maxkamadda jilaanjiliye jilaanjiliye guraas ana jiliyaarewaaray war maxkamadda miyuu cadaaladdarra ka dareemay warwarka waa dhex gasheene ninku maxkamadda cadaalad kama sugin sababtoo ah dacwadu ma dhammaan wareeggii koowaad ayayna maraysay marka maxkamaddan xukun ka soo bixin waa cadaalad iyo waa cadaaladdarro midna lama dhihi karo war horta nin hubaysanoo wiilkihiisi la dilo asagoo dacwo qaba maxaa maxkamadda keenay war garii gardoro mashalgordaasana lankii waladiri ii lankii lukudili ma inusor fadheesideen war eedaysanayaal lahayoo maxkamad la keenay amnigaa masuul ka ah ma ilaalada maxaabiistuu ka mid ahaa ninka la wargaldaloolin yaryaamay meesha ku jirta walan hagliyeleta naw waar ma fahmin ordaya dalkiina aada aryaadhaha samigay cabdulle baa wuxuu yidhi how bulshadeeganin buuqgeelsho ka baxsadahuma badnayn bulshadeeganin buuqgeelsho ka baxsadahu ma badnayn waar annagaa baxsanayna orad adigu dalkaagead waaqlow golihi guurtida somalilan iyo geedki kalamaan miyaad beriga isku qaladay war gudoomiyaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan miyaa geedka kalamaan soo gaadhay waar naga fadhiiso waar ninkaagan taagan oo buuqayo adugu naga fadhiisa war hanugu buuqina naga fadhiiso horta buuqa kalamaan diidayaa loogey rabaa waa yaabe warya adugu dadkaagii aad ah! waxaan qabanaya malaxanaegawaryaa buuqanaga daaya idinka maxayda daaray war hanoo soo fadhiina dalkaagii aad warwarqanaga daaya dalkiina aad war marfac ka war naga daaya xabadda war jugtuubali jugtuubali warya war meesha maxajaanibaa fariimahaasi xubintii kalmaan ee ka sii horreysay waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay abdiraxmaan kaysan uu farsamaynayey nabadgelyo